بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل كان المؤلف وحكاها اللياء لبا أرمود يسجود أوها اللياء kafankii maydka la kafnayey iyo xambaaritaankiisi masaaisha ugu muhiimsan uu kaga hadli doonana waxaa weeye waxa ay bannaan in lagu kafno meydkii iyo kafanka u yar taasi waa masalo masalada labaad uu ka hadli doono waxaa weeye alafdalu fi lkafan yacni kafanka maxaa u wanaagsan ninkii iyo haweenaydiida in lagu kafno masalada saddexaadna waxaa weeye maxallulkafan kafanka halkii laga keenayaa maslada afraadna waxaa weeye kayfiyatu takfiin qaabkii loo kafneeyey meydkii maslada shanaadna waxaa weeye kayfiyatu xamli ljanaasa janaasada ee qaabka loo xambaarayo wuxuu yihi yukafaru waa lagu kafnayaa meydkii bimaa hay bimaa shay lahu ay yajuusu lahu u bannaan lubsuhu xidhashadiisu yahay xayan asagoo nool wa aqaluhu waxaana u yah hawbun maro ayaa u yar walaa tunafadu lama fuliyo wasiyatuhu dardaarankiisa uu dardaarmay biisqaadihi maradaas in laga rido oo aan la kafninba wuxuu ihi mualifku maydkii wuxuu ku xidhan jiray way bannaan in lagu kafno wuxuuna ku xidhan jirayna ooma bannaana in lagu kafno taas macnaheed waxaa weeye ninka xariirta adduunka xaaraan bay ka ahayd inuu xidho sidaa darteed markuu dhinto mara xariira laguma kafni karo laakiin haweenaydii xariirtii maca waa lagu kafni karaa maxaa adduunka way u bannaanayd inay xidhato xariirtii waa halkan uu ku leeya yukafanuu bimaa lahu lubsuhu xayan bimacnaa wixii qofkii u bannaanayd adduunka inuu ku xidho kafankiisana wuu ku bannaan yahay maxaa u yar kafanka waxaa u yar maro hal maro oo jidhkii camimaysa jidhkao dhan qarinaysa cawradii iyo keyrkeed ayaa u yahay wixii hal mara ka badan waajib ma ah waa jaa ama waa mustaxab si uu mualifku inoo doono haddii qofkii maydka ah uu dardaarmo in wax mara aan lagu kafnin eeg dardaarankiisaa la furin maayo maxaa yeelay kafanku waa xaq ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay yani halka mara in maydka lagu kafno waa xaq ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay markaaduu dhaho anuu qaawan halii aaso ayaa likafnin laga yeeli maayo maxaa yidhi dardaarankaasi waa dardaaran baatil ah markaa waa la kafnayaa laakiin hadduu dhaho wax hal mara ka badan ayaan lagu kafnin dardaarankiisa waa la qaadanayaa ilan wax hal mara ka badan waa xaq asoo iska leeyahay yacni marada labaad iyo saddexaad markaa waajib maaha lagu kafno saa darteed waa la fulinaya wuxuu ihi yukafaru waa lagu kafnayaa bimaa maro lahu meydkii u sugnaatay luhubsuhu inuu xidho maradaas xayan xaaluu yahay mid nool yani markuu noolaa maradii u bannaan inuu xidho waa lagu kafni karaa waa qaluu waxaanu yartoobu maro walaa tunafadu la fulin maayo wasiyatahu dardaarankiisa u dardaaran biisqaadihi kafankii in laga rido wlafdalu waxaa u fadli badan lirajuli ninkii alaaatun saddex maro in lagu kafno ayaa ninkii u wanaagsan wayajuusu waxaa bannaan raabicun mare afraad wa khaamisun iyo mare shanaad walaha haweenaydina waxa u fadli badan khamsatun shan maryo in lagu kafno man kufina qofkii lagu kafno minhumaa ninkiiyo haweenaydii ka mid ah bialaaatin saddex maro fa hiya maryahaasi lafaa'if waa maryo dhaadheer in kufina haddii ninkii lagu kafno fii khamsatin shan maryo ziida waxaa lagu darayaa oo ka afraad iyo ka shanaad laga dhigayaa qamiisun qamiis iyo cimaamatun cimaamad cimaamadaasoo taxtahunna lafaaiftii ka hoosaysa wain kufinat haweenaydii haddii lagu kafno fii khamsatin shan maryo fa izaarun waa hoosgunti wa khimaarun iyo waxaweye khimaar waa qamiisun iyo dirac wa lifaafataani iyo laba maro oo dhaadheer wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay alaau lafaa'ifa saddex mari oo dhaadheer ayaa lagu kafnayaa gabadhii wa iyo hoosgunti wa khimaarun iyo khimaar halkan wuxuu ku sheegaya mualifku alafdal waxa u wanaagsan kafalka markuu soo sheegay aqalkiisi intii u yarayn iyo halkan halkana wuxuu ku sheegayaa akmalkiisi marka waxaa u fiican buu ninkii in lagu kafno saddex maryo saasaa u fiican yani ninka wuxuu uga jeedaa ama qaangaar ha ahaaba ama yuuna ahaanin dhammaan yani wixii rag oo dhan jinsi ragga soo gelaya ha yaraado ha weynaado in saddex maryo lagu kafno ayaa fadli badan nabiga calayhi isalaatu wasalaam sida caaisha ay tilmaantay lagu kafnay saddex maryo oo cadcad oo saxuuliyatin macnaha loo nisbeeyey qaryada yaman ku taalla ee saxuul uusan eh, ku jirin bay tihi qamiis iyo cimaamo toona haddaba nabig ala sl saddex mari oo dhaadheer oo qamiis iyo cimaamo toona aysan ku jirin ayaa lagu kafray sida saxiixayn ku sugan marka sidaasaa ninkiina u fadli badan sunnadiina waafaqsan haddii mid afraad lagu daro iyo mid shanaad macnaha mare afraad iyo mare shanaad haddii ninkii loogu daro wax dhiba male way bannaantay laakiin sunno maaha waa jaa'is laakiin shantaa in laga badiyo waxa weeye waa makruuh waa makruuh antuse way bannaantay maxaa yh ibn cumar radi allahu tacaala canhu inan dhalay wuxuu ku kafnay shan maryo oo kala ah qamiis iyo cimaamad iyo saddex maryo oo dhaadheer gabadhiina waxaa u fadli badan in lagu kafno shan maryo oo iyadu way ka sii badanta u fiirso sida adduunka dumarka uga dhar badan yihiin ragga ayay markii ay dhintaan oga dhar badan yihiin maxaa yeelay asturka ayaa xaggooda ku badan saa darteed ayada shan ayaa markaa u fadli badan in shan looga badiyana waa makruuh wuxuu hi mualifku iyo haweenaydiiba haddii saddex maryo oo keliya lagu kafno saddexdaba waxaa laga dhigayaa maryo dhaadheer qamiisi cumamatoono lagu dari maayo saddex maryo dhaadheer oo fidsan ayaa lagu kafnayaa ninkii haddii shan lagu kafnana waa kafal looga dhiga shan maryo saddex waa lafaaif saddex waxaa wey lafaaif saddex maryo dhaadheer iyo qamiis iyo cimaamad cimaamadaas waxay ka hooseynaysaa lafaaiftii bimacnaa marka hore waxaa loo xidhayaa qamiiskii iyo cimaamadii cimaamaddii madaxa loogu xidhayaa dabeetana marihii dhaadheeraa ee saddexda ahaa ayaa markaa laga sarraysiinaya oo dee loo goblaya dabeetana korka lagaga duubaya si uu mualif dib ka sheegi doono haweenaydiisi haddii shan lagu kafno shantaasi waxay kala noqonayaan hoosgunti iyo khimaar hoosguntigu waa waxaynoo gogoradda dhahno ama ayi maro oo hoosa loogu xidhayo xagga hoose inta xuduntii looyaha udhaxaysa iyo khimaar waa maradii madaxa lagu xidhayo ama masarkii iyo qamiis qamiiska halka waxaa looga jeedaa dirac iyo lifaafataan iyo laba maryo dhaadheer laba maryo oo dhaadheer antaasaa gabadhiina lagu kafnayaa maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, waxaa soo aroortay inuu ku kafnay gabadhiisa umu minantiisa umu kalum hantaa maryo baa wuxuu leeyahay alaa lafaa'if yani sidan qaabka ahee saddex lafaa'if iyo waxaa laga dhigayaa iyo izaar iyo khimaar marka meeshay laba lafaa'if ka ahayd ayuu kani saddex ka dhigay amiiskiibu ka saaray marka wuxuu ka dhigay saddex lafaaif iyo hosgunti iyo khimaar laakiin waa qowl laga xoog badanya waaya wuxuu yihi wlafضal rajuli ninkii waxaa u fadli badan alaaatun saddex maryo yajuuzu waxaa banaan raabicun maro afraad iyo khaamisun mid shanaad walahaa haweenaydiina waxaa u fadli badan hamsatun shan maryo waman qofkii kufina lagu kafno minhumaa ninkii haweenaydii ka mida bialaaatin saddex maryo fa hiya maryahaasi lafaaif waa maryo dhaadheer wain kufina haddii lagu kafno fii hamsatin shan ninkii haddii shan marya lagu kafno ziida waxaa saddexdii loogu daraya lasoo sheegay lafaa'ifta ahaa qamiisun qamiis iyo wacimaamatun cimaamad cimaamadaasoo taxtahunna lafaa'ifti ka hoosaysa wain kufinat haweenaydiisa haddii lagu kafno fii hamsatin shan faizaaru waa hoosgunti wakhimaarun iyo khimaari waqamiisun iyo dirac walifaafataani iyo laba maryo dhadheer wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahy alaau lafaa'ifa saddex maryo dhadheer ayaa haweenaydii lagu kafnayaa waizaarun iyo hoosgunti wakhimaarun iyo khimaar wayusanu waxaa la sunneeyaa alabyadu maracad inay ahaato kafankii wa maxalluhu maxalkiisuna waxaa weeye halka laga bixinayo aslu tarikati tarikadii uu meydku ka tegay ama hantidii uu ka tegay ee dhaxalka ahayd asalkeeda weeye fain lam yakun haddaysan wax tarika aysan jirin facalaa man calayhi nafaqatuhu ayaa kafankiisana uu ku waajibayaa qofkaasina wuxuu noqon karaa min qariibin qariib ah qof qaraabo oo ah wa sayidin sayid ah wakada waxaa la ah azawju zawjkii fi lasaxi wejka asaxnimada waayahay wuxuu ku leeyahay kafanka waxaa sunno ah inuu kafan cad ahaado mara cad inuu ahaado ayaa sunno ah maxaa nabiga salatu wasalaam wuxuu ihi ilbasu min iyaabikum albayaad dharkiina waxaad ka xidhataa kuwa cadcad inaha min khayri iyaabikum wakafinuu fiiha mawtaakum rawahu tirmidiy dharkiina kuwa cadcad xidha maxaa yeelay maryihiina ayadaa u wanaagsan oo khayr badan dadka idinka dhintayna ku kafna maryaha cadcad kafanka masdarkiisa meesha laga bixinayo maxalkiisa waxaa weeye tarikada uu ka tegay meydku waxa alla wuxuu ka tegay hanti ah ayaa laga bixinaya tajhiiska meydka diyaarintiisa waxa weeye maydhigiisa iyo kafankiisa iyo xabaashiisa intaasba aaska waxaaso dhan waxa laga bixinaya wuxuu ka tegaya hanti ahaa waaya haddii wax hanti ah uusan ka tegin wax hanti ah hadduusan ka tegin waxaa kafanka bixinaya cidda nafaqadiisi ay waajib ku ahayd intuu noolaa oo xigtadiisii ah maalan qofkii yani aabihii u dhintay aabihiina wax hanti uusan ka tegin asagaa laga rabaa in markaa inankii u dhalay inuu bixiyo eh, kafankiisii hadduu inankiisii u dhintana eh, waxaa laga rabaa inuu markaa uu bixiyo eh, kafankiisii wahaakada awlaadiisii iyo usuushiisii iyo furuucdii waa xigtadii kuwaasi wasayidin waxa weeye addoonkii kafankiisii waxaa laga rabaa sayidkiisii ninkii iska lahaa haweenaydii hadday dhimato kafankeeda waxaa lagu leeyahay zawjkeedii zawjkeeda ayada tan masalada khilaaf baa ku jira u fiirso wakada zawju fi lasax wuxuu mualif ku leeyahay yani masaaisha hore khilaaf kuma jiro qariibkii iyo sayidkii laakiin zawjka khilaaf baa ku jira maxaa yeelay khilaaful asax wuxuu leeyahay mar hadday gabadhii dhimatay waxaa weeye calaaqadii iyadii zawjkeed udhexeeyey saasay ku go'day sidaa darteed kafankeeda laguma leh ehelkeedii baa kafanka bixinaya laakiin sida asaxa ah kafankeedii waa lagu leeyahay kafankeedii waa lagu leeyahay xataa hadday gabadhaasi hanti ka tagtay hantidaa laga bixin mahayo kafanka waxaa weeye waxaa laga bixinayaa zawjkeedii ayaa lagu leeyahay waaya wayubsadu waa la fidinayaa axsanu lafaa'ifi lafaa'iftii tii u wanaagsanayd wa awsacuhaa ta u waasacsan baa la fidinayaa wathaaniyatu talabaad ee kusoo xigtana fowqaha dusheedaa lagu fidinayaa wakada haalidu tii saddexaadna sidaasoo kale waa lagu sii dulfidinayaa wayudaru waa lagu daadinaya calaa kulli waaxidatin mid walba oo ka mid ah lafaaiftaas xanuutun cadarka xanuudka loo yaqaano wa kaafuurun iyo kaafuur waa geedka baxrasaafka soo tilmaanay wa yuudacu waa la dejinayaa almayitu maydkii fowqahaa lafaaifta dusheeda mustalqiyan asagoo dhabardhabar u jiifa wa calayhi dushiisa asagoo uu yahay meydkii xanuutun cadarkaa xanuudka ah iyo wa kaafuurun iyo kaafuur halkana mualif wuxuu ku tilmaamaya qaabkii kafanka loo gelinayay meydka wuxuu ihi lafaa'iftii aan soo tilmaan marihii dhadheeraa ayaa la fidinayaa say u kala ballaaran yihiin ta u ballaaran ayaa loo horraysiinaya horta waxaa fiican lafaa'iftu inay isla ekaadaan siday culamadu tilmaameen inay murabbac ahaadaan oo isla ekaadaan ayaa fiican oo saddexduba inaysan kala dheeraanin haddiise ay kala dheer yihiin midda u dheere u waasacsan ee u wanaagsan ayaa loo hoosaysiinaya taasaa la fidinayaa ta soo raacday ku xigtaa lagu dulfidanaya ta saddexaad baa lagu sii dulfidanaya si ay u kala horeeyaan u kala wen yihiin baa loo kala horraysiinaya sababto xikmada ku jirtana waxaa weeye waxaa la rabaa mid daaweyn ee fiican inay dusha sare soo marto ila hadhow meydka waa lagu laabi doonaa marka taa wanaagsan baa rabaa inay dusha sare soo xigto qofku markuu adduunku noolaa marada fiican buu dusha soo marinaya marada marada ka quruxsan tahay ayuu korka soo marinaya marka markii uu qofka dhintana dee kafankiisa midda u fiican u waasacsan ee u quruxsan ayaa loo sarraysiinaya ehm, mid kasta oo lafaaifta ka mid ah waxaa lagu shubayaa xanuud waa cadar isku dardar ah oo ka kooban kaafuurka laftirkiisa iyo cadaro kale oo la isku dardaray oo meydka si khaasa ah loogu diyaariyo xanuudku wuxuu khaas ku yahay meydka marka xanuudkaas ayaa markaa dusha lagaga shubayaa mid kasta markii la fidiyo waa lagu shubaya ti kale haddana dul saaraya waa lagu shubaya haddana ti kale dul saaraya waa lagu shubaya wahaa kada haddana maydkii oo xanuudkii iyo kaafuurkiiba leh oo jidhkiisa la wada mariyey xanuud iyo kaafuur lagu shubay ayaa dusha laga saarayaa dhabardhabarna waa loo seexinayaa yani mustalqiyan qadadqadad baa loo seexinayaa oo lafaaiftii ayaa dusha laga saaraya waaya wuxuu idhi wayushaddu waa la xidhayaa labadiisa baryood ayaa isku xidhayaa wayujcal waa la yeelayaa calaa manaafidi badanihi jirhkiisa duldulalladiisa waxaa la yeelayaa quطnun cudbi wayulafu waa lagu duubayaa calayhi meydka dushiisa allafaifu maryihii dhaadheeraa ayaa lagu soo laabayaa wa tushaddu waana la xidhayaa maryahaas faidaa wadica haddii la dejiyo meydkii fii qabrihi qabrigiisa xabaashii haddii la dhex dhigo nusica shidaadu xadkihii ayaa laga furayaa walaa yulbasu lmuxrimu muxrimkii loo xidhi mahayo addakaru ee labka ahaa makhiitan mara tolan oo muxiita oo jidhkii yani koobaysa walaa yustaru ra'suhu madaxiisana la qarin maayo oo madaxiisii la dabooli maayo walaa wajhu lmuxrimati gabadhii muxrimada ahayd wejigeediina la asturi maayo wuxuu ihi maydka markii waxaa weeye la saaro maryihii baryihiisa waa la isku xidhayaa labada baryood waxaa la iskugu xidhayaa xadhig ama maro ayaa la iskugu xidhayaa dabcan inta aan la isku xidhin cudbi ayaa la gelinayaa xanuud leh ayaa labada baryood la kala dhex gelinaya iyo kaafood dabeetana dulduleelada jirhkiisa sida labada dul ee sanka dhagaha waxa weeye indhaha meelahaasoo dhan waxaa laga gelinayaa cudbi xanuud iyo kaafoorle xanuud iyo kaafoorle ayaa laga gelinayaa waxaa la rabaa in meelahaas aysan waxba ka soo bixin isla markaana laga ilaaliya cayayaanka kafanka markii la dhex dhigo ayaa lagu duubayaa oo xaggii xagga lagaga soo laabaya xaggana waa lagaga soo laabi xaggana waa lagaga soo laabi dabeetana waa la xidhayaa waxaa laga xidhayaa labada dhinac dabcan maradu cagihiisana way dhaafaysaa madaxiisana way soo dhaafaysaa weliba waxaa loo badinayaa xagga madaxa ee dhararkeeda loo badinaya marka xagga madaxana waa laga xidhi maradii xaggana waa laga xidhi cagaha dhexdana waa laga xidhi yani waa ku meelgaar xidhitaankan in xabaashii lagu gaadsiiyo maa la rabaa si uusan marihii oga daadan oo kala firirin dabeetana markii qabdigii la dhex dhigo xabaashii iilkii markii la gaadhsiiyo meydkii ayaa xadhkihii laga furayaa wuxuu yidhi walaa yulbas lmuxrimu addakaru iiban mahiian yani maydkii muxrimka ama xaj ama cumro xarmanaa loo xidhi maro makhiid oo tolan maro muxiid ah laga wadaa yani waa maryaha ay xaaraan ka tahay qofkii muxrimkaa inuu xidho sida sarwaalkii waa ninkii ragga ahaa gabadhi kuma jirto haweeneda wax kasta u bannaan yahay markii laga reebo niqaabka iyo iyo qafaazeynka laakiin ninka waxyaabihii dee markuu muxrimka ah xaaraanta ka ahaa ee maxduuraat alixraamka ahaa sida sarwaalkii iyo shaarkii iyo macawiiskii iyo qamiiskii iyo waxaasoo dhan waxa weye loo xidhi maayo isaga loo xidhi maayo isla markaa madaxiisii la asturi maayo madaxiisii la qarin maayo madax waa loo banaynaya qofkii ninka ahaa ee muxrimka ahaa ee haweenaydana wejigeeda hadday muxrimad ahayd intaa wejiga ah waa loo feegaya maxaa yeelay labadoodaba markay muxrimka ahaayeen waa ka xaaraan bay ahayd in ay wejiga gabadhii qariso nin kale inuu madaxii asturo nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam markii loo sheegay ninkii muxrimka ahaa isagoo xarman ka dhacay hashiisii dabeetana hashii ay qoorta ka jabisay oo sidaa ku dhintay wuxuu nabigu uhi alayhi الsalatu wasalaam igsiluuhu bimaaءin wasidrin wakafinuuhu fii hawbayh yani waxaad ku maydhaan buui biyi iyo gob labadiisa maryoodna ku kafna walaa tuxaniuu xanuudna ha marin anuudku waa cadalkaan soo tilmaamaynay maydka la marinayo walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana ha daboolina buui fainahu yubcau ywma alqiyaamati mulabiya maalinta qiyaama asagoo talbiyadii qaadaya ayaa la soo saaraya muttafaqu calay wuxuu yihi wayushadu waa la xidhaya alyahu labadiisa baryood wayujcalu waa la yeelaya calaa manaafidi badanihi dulduleennada jirhkiisa qudrun cudbi wayulafu waa lagu laabayaa calayhi dushiisa allafaa'ifu marihii dhaadheeraa watushaddu waa la xidhayaa faidaa wadica haddii la dejiyo fii qabrii qabrigiisa nusica shidaadu xadhkihii laga furayaa oo laga bixinayaa walaa yulbasu lmuxrimu muxrimkii loo xidhi mahayo meydka ahaa addakaru ee labka ahaa makhiitan maro yustaru ra'su madaxiisana la dabooli maayo walaa wejhu lmuxrimati gabadhii muxrimadahayd wejigeeda la dabooli maayo waxamluljinaasati janaazadii in lagu xambaaro bayna alcamuudeyni laba tiir dhexdooda ama laba qori dhexdooda ayaa afdalu ka fadli badan min atarbiici tarbiici waa afarayntii inay afar qof isla xambaaraan fil asaxi wejka asaxnimada badan wa huwa xamliga janaazada lagu xambaaraya bayna alcamuudeyn waxaa weeye isagaa kuu fasiraye an yadaca inuu dejiyo alkhashabatayni labada qori almuqadamatayni ee hore calaa caatiqayhi labadiisa garab inuu saaro wa ra'suhu madaxiisuna baynahumaa labadaa khashab dhexdooda ugu dhaxeeyo wayaxmilu uu xambaarayaa waxaa xambaaraya almu'akhiratayni labada khashabood ee dambe labada qori ee dambe rajulayn laba nin baa xambaaraya watarbiicu waxa weeyaan an yataqadama rajulayn laba inay hormaraan oo isla xambaaraan labada qori ee hore wayata'ahara aakharaani laba kalena ay dib maraan oy labada qori ee dambe xambaaraan aabkan halkan mali wuxuu ku sheegayaa kayfiyata xamli lmeyd meydkii qaabkii loo xambaarayay ayuu ku tilmaamaya wuxuu yidhi laba siyaabood baa jirta oo janaasada loo xambaaro labadaas siyaabood in la jamciyaa fiican marna qaabka loo xambaaro marna qaabka loo xambaaro laakiin hadduu miduu ku ekaysanayo waxaa fiican buu suurada hore oo la yidhahda xamli bayna alcamuudeyn tadambana waxaa la dhahaa altarbiic atarbiic iyo xamlu janaazati bayna camudayn meydkii in lagu xambaaro laba camuud ama laba kori dhexdooda ariiqadan waxaa weeye xaml janaazati bayn alcamudayn waa dariiqada fadliga badan ama fiican in janaazadii saddex nin ay qaato midna labada ulo hore uu keligii qaado oo labadiisa caatiq ama labadiisa garab uu saaro madaxiisana u dhexeeyo laba nina labada qori ee dambe ay isla qaadaan taasi waa ariiqo ariiqadaasa fadli badan dariiqada kalena waxa wey tarbiic in ay afar nin isla qaadaan labo hore iyo laba dambe labada horena labada qori bay kala qabanayaan labada dambena labada ulood ee dambe ayay kala qabanayaan laakiin dariiqadan hadda la tilmaamayo ma aha yani naxashkeena inagoo aan meyd ku xambaaro kuma suroobayso inagoo inta badan waxaan ku qaadnaa somaha bir bir culus oo dee saddex nin isla wada qaadi karta aad ba uga culus haddii maydka lasii saaro aad bay cuslaanaysaa inay dhowr nin isla qabata mooyaane tobaneeyo nin weye waa naxash maro ama shanacah oo laba uloodna hareeraha ay kaga dhejisan yihiin kuwa ambalasta saaran oo kale marka kaasaa fudud aslan buu fududiya kaasi marka meydka la saarana culays badan male meydku hadday saddex nin isla qaadaan dee way qaadi karaan marka saddex nin isla qaadaan oo qaabka mualifku tilmaamay ayaa ka fadli badan tarbiica in lagu qaado waaya wuxuu yidhi wa xamlu ljinaasati janaazadii in lagu xambaaro bayna laba qori dhexdood afdalu ayaa ka fadli badan min atarbiici afarayntii in afar isla qaadaan fi lasaxi wajka asaxnimada badan wa huwa dariiqadaa hore ee xamlu ljanaasati bayna alcamuudeyn waxa weye an yadaca inuu dejiyo alkhashabatayni labadii qori ee almuqadamatayn ee hore calaa caatiqihi calaa caatiqayhi labadiisa garab hallin uu saaro wa ra'suhu madaxiisuna baynahumaa labada qori u dhexeeyo ويحmل المؤhرتayn labada dambana u xmbaaro rajuلayn laba nin وتربيicuna waxaa weeye an yتqdma inay hormaraan rajuلayn laba oo labada uleeda hore kala qaadaya وyتأhر آkhrاan laba ninna ay dambeeyaan oo labada qori ee dambe ayaguna ay qaadaan والmشhu in la socdo amaamaha جناaزada horteeda بqربiha meel u dhow ayaa أفضل fadli badan ويusرcu biha waa la degdegaya جناaزadii lam يkف laga cabsanin تaغayurhu meydkii inuu isbedelo wuxuu yihi waxaa fadli badan جناaزada in la hor socdo in laga dambeeyo waxaa ka fadli badan in la hor socdo eh, isla markaana in badan aan laga horaynin ehm, in janaasada la hor socdo waxa weeye waa sunnada nabiga calayhi wasalaam sida sunan abu dawuud ku soo aroortay kale waxay dhaheen culimmadu dadkan janaasada la socda waa dad erge ah qofka ergada ahna qofka u ergeynaya uu ka hormaraa uu ka horeeyaa isla markaa qofku markuu janaasada hor soconayo in badan ka fogaan mahayo wuu u dhowaanaya biqurbiha si loo dareemo inuu janaasada la socdo haddii dadku fara badan yihiin oo dee aada u badan yihiin de qaarna xagga hore ay jiraan qaarna ay janaasadii de u dhow yihiin taasi dhib male waxaa laga hadlayaa hadday dadku kooban yihiin waa inay dadku u dhowaadaan janaasadii waayahay janaasadii in lala degdego ayaa fadli badan haddii aan laga cabsanaynin degdegaasi inuu keeno isbedel ku yimaada meydka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuyna faray janaasadii in la degdegno wuxuu yihi asricu biاljanaazati fain taku saalixatan fakhayrun tuqadimuunaha calayh wain taku siwa dalika fasharun tadacuunahu can riqaabikum janaasadii la degdeg wuuli haddii ay tahay qof suubanoo wanaagsan fakhayrun tuqadimuunaha calayh macnaa khayr ayaad u horseedaysaan khayr baad u wadaan hayl qofka markuu qabriga saa u galo raxmadda ilahay baa u bilaamaysa iyo naxariistiisii iyo fadligiisii marka khayr baad u sidaana waxa weeye dedejiyo khayrka u dedejiya haddii ay qof suban aysan ahayn janaasadaasna waa shar aad qoorihiina ka dejinaysaa buu nabigu alayhi salatu wasalaam macnaa isdhaafiya sharkiisi laakiin haddii laga cabsado meydkii inuu doorsamo oo degdegaas isbeddel u keeno si degan baa loo soconayaa oo markaa tallaabadii la dedejin mahayo waaya walmashyu in la socdo amaamaha janaazada horteeda boqorbaha meeludhu afdal ayaa fadli badan oo yusracu biha janaazada walala degaya in lam yukhaf haddaan laga cabsana tagayuru isbedelkiisii faslun fasalkana mualif wuxuu kaga hadlayaa asalaatu cala almeyit yani meydkii qaabkii lagu tukanayey ayuu ku tilmaamaya arkaana salaat aljanaza ayuu ku sheegi doonaa oo faahfaahsan waxaa kaloo xusi doonaa adciyada ee lagu ducaynayo meydka qaar ka mid ah waxaa kaloo uu sheegi doonaa qofkii muqtadiga ay ku xidhanaya imaamka haddii uu kala dibmaro takbiiraadkii sidoo kale masbuuqa axkaamu masbuuq qofkii masbuuqa ahaa salaada janaazada axkaamtiisii buu ku sheegi doonaan qofkii salaada janaazada wax ka mida ah uu dhaafay ee dib ka soo haleelay sidoo kale wuxuu sheegi doonaa maa yasqudu bihi fardu salaati اjanaaza salaat janaazada faradkeeda wuxuu ku dhacayo ugu dambayntii wuxuu sheegi doonaa asalaat cala alghaa'ib qofkii meydka ahaa ee beledka ka maqnaa salaaddii lagu tukanayay wuxuu idhi lisalaatihi salaati اlmeyit macnaha qofkii meyidka ah lagu tukanayay arkaanun arkaan baa u sugnaatay axaduhaa arkaantaasi anniyatu niyo weeye waaya salaatujanaasada waxay leedahay arkaan arkaantaasina waa toddobo toddoba rugni ayay leedahay toddobada ku tilmaami doonaa wuxuu idhi rukniga koobaadi waxaa weeye anniyatu niyo oo niyada waktigeeduna waxaa weeye ka hayrihaa salaadaha kale niyadeeda bay la mid tahay wa takfii waxaa ku filan niyat lfardi niyadii faradka ayaa ku filan inuu niyeysto qofkii waqiila waxaa layidhi tushtaradu waxaa la shardiyaa niyatu fardi kifaayati fardu kifaaya niyadii baa la shardiyaa walaa yajibu waajib maaha tacyiinu lmeyiti meydkii in la cayimo la magac dhabo in cayana haddii uu magac dhabo oo waahdaa ku gafo magaciisii batalat salaadii way buraysaa wain xadara mowta haddii eh, dad amwaad ah ay meesha yaallaan nawaahu buu niyeysanayaa dhammaantood waayahay wuxuu ihi rugniga koobaad waxaa weeye niyadii niyadaasi waxay la mid tahay sida salaadaha kale ee niyadii lala imaanayay ayuun bay la mid tahay eh, xagga axkaamtii iyo shuruuddii wixii la shartay o dhan waktigeeduna wuxuu la mid yahay waktiga niyada lala imaanayo salaadaha kale waktiga niyada lala imaanayo bay la mid tahay oo waa kaan soo tilmaanay marka salaadda qofkuu xidhanayo inuu niyada uu ku xidhinayo takbiirat alixraamka tanna waa sidaasoo kale niyadii wuxuu ku xidhinayaa takbiirat alixraam haddaba waxaa ku filan qofkii markii uu xarmanayo salaat aljanaaza inuu niyeysto niyat alfard niyada faradka uusan kala qaadin fardu cayn iyo fardu kifaya dabcan waa fardu kifaaya laakiin inuu niyeysto fardu kifaaya shardi ma ah waxaa ku filan inuu niyeysto salaada janaazada ee faradka ah inuu niyeysto ayumbaa ku filan shardi maaha inuu fardu kifaaya niyeysto qowlba wuxuu leeyahay waxaa shardi ah inuu fardu kifaaya niyeysto laakiin qowlkaasi waa qowl laga xoog badan yahay waaya ilaan salaadaha faradka ah ee shanta ah maynaan dhihin waa inuu qofkii niyeystaa fardu cayn waa inuu niyat alfardiya umaan soo nidhi de tanna de niyat alfardiya waa inay ku filaataa fardu kifaaya in la niyeysto shardi maaha markaa wuxuu yidhi maydka qofki inuu cayimo oo magac dhawo waajib ma aha bimacnaa waxaa looga jeedaa inuu niyeysto hebel hebel inuu ku tukanayo shardi ma aha maydkan hor yaalla inuu ku tukado baa ku filan oo marka uu niyeysto qofku doona ha nin ha ahaado haweeney ha ahaado qof weyn ha ahaado qof yar ha ahaado cidduu doona ha ahaado adi waxaa kugu filan qofka maydkaha ee meesha lasoo dhigay inaad laakiin shardi ma inaad magac dhawdo hebel hebel taasi shardi maaha waajibna maaha waa haddii maydkii xaadir yahay lakin hadduu maqan yahay waa inuu niyeystaa u cayima qalbigiisa u ka cayima wey maalan qof maqan buu ku tukanaya qofka maqan ee ku tukanayo waa inuu qalbiga ka niyeystaa qofku yahay ile qofkii ma hor yaalla soo maa qofka laakin uu ka hor yaalla isagoo hortaadu yaalla isagaa uma baahno eh, tacyiini niya waaya haddaba haddii uu cayimo oo dhaho waxaan ku tukanayaa maalan hebel hebel ama uu niyeysto inuu ku tukanayo inan yar uu noqdo qof weyn ama inan uu noqdo inan ama uu niyeysto inuu nin yahay oo haweeney noqdo ama hebel halkii uu niyeysto uu noqon waayo uu ku gafay baalat salaadii way buraysaa maxaa yeelay dee qofkan kii ma aha waaya waa haddii uusan ishaare uusan dhinin qofkan hebel hebel aan ku tukanaya lakiin hadduu ishaaro xataa haddii uu gafa dhimanay dheen culimadu maxaa yeel isaaradaa laga khallibaya lagu xoojinayaa tacyiinkii isaaradii baa ka xoog badan haddii uu ishaaro dhan qofkan hor yaalla ayaa ku tukanaya hebel hebel ah oo hebelkiu noqon waya taas dhimanay haddii dad amwaada la keeno oo kala duwan cadadkooda uusan garanayn xataa hadduu doono waxay yihiin uusan garanayn dhammaantood wuu niyeysanayaa inuu ku tukado dhammaantood waxa weyaan wuu niyeysanayaa nawaaho yani wuu niyeysanayaa inuu ku tukado waayahay aلثaanي rukniga labaadi waxa weeye arbacu takbiiraatin afar takbiirooyin fain khamasa haddii uu takbiiro shana la yimaado lam tabطul ma burayso salaaddii fi laصxi wejka asaxnimada badan walow khamasa imaamu imaamkiisa hadduu shan takbiir la yimaado lam yutaabicu maamuumkii raaci maayo fi laصx wejka asaxnimada badan bal hase yeeshee yusallim wuu salaamo naqsanayaa markii imaamkiisii tashanaad uu la imaanaya isagu iska salaamo naqsanayaa aw amase yantadirhu wuu sugayaa liyusallima macahu si uu ola salaamo naqsado waayahay ahaaliu rukniga saddexaadi waxaa weeye assalaamu salaamu naqsi wey ka hayrihaa yani salaadaha kale salaamu naqsigeeda uun la mid ah alraabicu kan afraad qiraa'atu lfaatixati faatixadiinu aqriyo weeye bacda aluulaa takbiiradii hore gadaasheeda markii uu kibaarto kadib bacd alula yani bacda takbiirati ula takbiiradii hore kadib qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay tujziu lfaatixatu faatixadii way gudaysaa bacda hayri اluulaa takbiiradii hore waxaan ahayn gadaasheeda haddii uu la yimaado faatixadii way u gudaysaa wayna u asaxaysaa wallahu aclam alkhaamisu rukniga shanaad asalaatu calaa rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam nabiga in lagu saliyo weeye bacda aaniyati takbiiradii labaad kadib wاصaxiixu wejka saxiixa waxa weeye ana salaata salliga lagu salinaya cala alaali aalka laa tajib inaysan waajibaynin asaadisu rukniga lixaad adducaa in loo duceey weye lilmeyiti meydkii bacda aaalia takbiiradii saddexaad kadib asaabicu rukniga toddobaadi waxa weeye alqiyaami istaagi cala madhabi madhabkii haddaan qabanay in qadar hadduu awoodo weeye waay rukni labaad waxa weya bu hi arbacu takbiiraat afar takbiir inuu la yimaado haddaba takbiir waa rukni hal iyo laba iyo saddex toona kuma fillo afar takbiir inuu la yimaada wuu tilmaami doonaa muanif afartaa takbiir adkaarta ka dambaysa wuu sheegi doonaa haddaba afartaa takbiir nabiga calayhi salaatu wasalaam way ka sugnaatay asxaabtiisana way ka sugnaatay hadduu takbiiraadkii uu shan ka dhigo meeshuu afar ka dhigi lahaa shan buu ka dhigay salaaddii may buraysaa salaad janaasada ma burayso khilaaf baa ku jira madhabka laakiin sida asaxa ah, buri mayso maxaa yeelay shantaa takbiiro nabiga calayhi salaatu wasalaam way ka sugnaatay sida saxiix muslim ku sugan laakiin afartaasaa ah, axaadiistu u badan yihiin sidaa darteed asxaabtuna ay maaragtay ku dambeeyeen oo arrinkoodu ku taqaruray marka afarta in lagu gaabsadaa fiican lakiin haddii shan laga dhigana kama buraysa qofkii la haddii imaamkii uu shan takbiir la yimaado maamuumkii ku raacaya ku raaci ku raaci mahayo maxaa ma aha mutaabacadaas waayahay laakiin laba midba u bannaan maamuumkii hadduu imaamkiisii takbiiro shanaad la yimaado inuu salaaddii iskaga baxo intuu niyatulmufaaraqa la yimaado iyo imaamkiisa sugo si oo la salaamo naqsadoo labadaba u bannaan laakiin waxaa u fiican inuu imaamkiisa sugo si oo la salaamo naqsado rugniga saddexaad waxa wey salaamonaqsi salaamonaqsigaasna wuxuu leeyahay salaadaha kale salaamonaqsigoodii rugniga afraadna waxaa weeye faatixada eh, in uu akriyo qira'at lfaatix faatixada inuu akriyo bacda aluula yani takbiirada hore markiiuu la yimaado kadib inuu faatixadii akriyo waayahay taasina waxay ka sugnaatay nabiga calayhi salatu wasalam nabigu wuxuu yihi laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab macnaha salaadii u asixi mayso qofkii aan akrinin faatixadii kitaabka macnaha qofkii aan faatixada la imaanin salaadiisu asix mayso nabig alay slat slam ibnu cabaasna way ka sugnaatay inuu salaatujanaasada uu ku akhriyey faatixada uu yidhi waa sunno waxaan ugu akhriyey si aad u ogaataan inay sunno tahay waayahay nabigu wuxuu yihi qultu tujziu lfaatixatu bacda hayr اlula macnaha wuxuu ku leeyahay shardi ma aha in faatixada la akhriyo takbiirada koobaad kadib wuxuu akhrin karaa faatixada takbiirada labaad kadib takbiirada saddexaad kadib ta afaraad kadib oo waaya takbiradii horena maxaa la arini kadib hadduu doon waba arin mahaya takbirada hore intuu iska kibaarto ayuu iska aamusnaan karaa dabeetana takbirada labaad buu la imaan karaa marka faatixada in la akriyo takbirada hore ayaa fiican sidaasa afdal ah laakiin haddii uu talabaad kadib ama tasaddexaad kadib ama afraad kadib uu ahriyo oo la kulmiyo salligii nabiga alayh isalatu wasalaam ama ducadii meydka loo ducaynayo wax dhiba maleh waayahay rukniga shanaad waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu saliyo takbiirada labaad kadib iyada meel kale loo wareejin saliga nabig alay slam takbiirada labaad kadib weeyaan waayahay taasna nabiga alayhi slat slam baa lagu raacaya in lagu saliyo laakiin waajib ma aha waajib ma aha maxaa yeelay allahuma salli calaa nabiyina muxamed inuu dhaho unbaa waajib ah laakiin aalka inuu ku saliyo waajib ma aha hadduu ku saliyo aalkana de way iska fiican tahay waa sunno waa sunno inuu dhaho allahuma salli cala maxamed wala ali maxamed kama sallayta cala ibrahim ali ibrahim fi lcalamin innaka hamidu majid hadduu dhaho way de kasii fiican lakin waajib ma aha rukniga lixaad waxa weya in meydkii loo duceeyo takbiirada saddexaad kadib in meydkii hee loo duceeyo waana maqsuudka ugu weyn ee salada janaazada loo tukanaya in meydka loo duceeyo nabigu wuxu uhi alayhi salatu waslam ida sallaytum cala almeyiti faaklisuu lahu ducaa meydka haddii aad ku tukataan ducada u khaaliseen u baraxtira manaa keliguu duceeya waaya marka ma kaafinayso qofki inuu u duceeyo muminiinta o dhan allahuma kfir lilmuminiin wlmuminaat inu dhaho ma kaafinayso waa inuu meydka si gooniya ah ugu duceeya rukniga toddobaad waxa wey alqiyaam inuu istaago oo istaag uu ku tukado salaada janaazada hadduu awoodi karo wey hadduu he awoodi karo weeye sida salaadaha kaleba faradka ah ee istaag uu ahaa rukni ayuu halkana rukni u yahay hadduusan awoodi karina fadhi buu ku tukanaya markaa wuxuu yidhi asaabicu rukniga afraadi waxa wey alqiyaamu inuu istaago cala madhabi madhabka haddii aan qadar hadduu awoodo wey wayusanu waxaa la sunneeyaa rafcu yadayhi gacmihiisi inuu kor u qaado fi takbiiraati takbiiraatkii oo idin wa israaru lqiraa'ati qiradii inuu siraysto ayaa sunno ah waqiila waxaa lihi yajhar wuu la jahrayaa kor buu u qaadayaa qiradii leylan habeenkii walasaxu wejkaa saxnimada badan waxa wey nadbu tacawudi isticaadadii ee sunanimadeedii weeye inuu isticaadadii la duuna اftitaaxi furfurashada ducaa اftitaax ayadu sunno maaha in lala yimaado wayaquul wuxuu odhanayaa fi ثaaliثati takbiirada saddexaad dhexdeeda wuxuu odhanayaa allahuma allahayow haada kani cabduka addoonkaagiy wabnu cabdika addoonkaagii inankiisi weeye ilaa akhirihi ducadan aakhirkeeda inta laga gaadho wayuqadimu calayhi ducada wuxuu ka horraysinaya allahuma allahayow ikfir u dembi dhaaf lixayina kaanaga nool wamayitana kaanagii dhintay washaahidina kaanaga xaadirka ah waqaa'ibinaa kaanaga maqan wasahiirinaa kaanaga yar wakabiirina kaanaga weyn wadakrinaa lab kaanaga wauntaana dhadigkaanaga allahuma allah yowman axyaytahu qofkii aad noolayso mina annaga naga mid ah fa axyii cala alislaam islaamnimada ku noolee waman tawafaytahu qofkii aad naga oofsato midna annaga naga mid ah fatawafau cala liiman iman ilahu ka oofso wayaquul wuxuu ka odhanaya fi tifli ilmihyara maca hada athaani ducada labaad ee soo xusnay wuxuu u raacinayaa allahuma allahyow ijcalhu waxaad ka yeeshaa ilmaha yarka ah, faratan ceelalyo ilaah oga yeel liabweyhi labadiisa waalid wasalafan horumarin ilaah oga yeel wadukhran kayd ilaah oga yeel wacidatan waano waictibaaran cibraqaadasho washafiican ergo ilaah oga yeel wahaqil ilaah ku cuslee bihi ilmahaas mawaasiinahumaa miisaanadooda ilah ku cuslee waafriq sabra sabirka ilah ku shub calaa quluubihima quluubtooda wayaquul wuxuu odhanayaa fi raabicati takbiirada afraad dhexdeeda allahuma allahyow laa taxrimna ilahu hanaga hoojinin ajrahu meydka ajirkiisa ama musiibada ajirkeeda ilahu hanaga hoojinin ama ajirka salaada aan ku tukan ilahu hanaga hoojinin walaa taftinna ilahu hana fidnaynin bacdahu gadaashiisa ilahu hana fidnaynin waayahay wuxuu idhi waxaa ah takbiiraadka soo sheegnay ee afarta ahaa ay ku jirtay takbiirat lixraam ta hore takbiirat lixraam ah eh. iyo ka dambeeya afartaa takbiirada in uu eh, gacmaha kor u qaado ayaa sunno ah oo markaa xadwa mankibey inuu sidaa kor u qaado ayaa markaa eh, sunno ah markii kor u qaadana oo takbiirta la yimaadeen inuu dejiyo oo uu laabta gacmihii ku celiyo haddana mar labaad uu kor u qaado sidaas ayaa sunno ah waxaa kaloo sunno ah qiradii inuu siraysto qirada salaatuljanaazah ama maalin hala tukado ama habeen hala tukado iyadoo jahri male sideedaba waa salaad siri ah habeen iyo maalinba haddii la tukanayo waxa weeye jahri ma leh waayo qowl baa wuxuu leeyahay haddii habeen la tukanayo qiradii waa lala jahrayaa laakiin maadaama de salaatuleil ay tahay laakiin sida saxda ee sunnada kusoo aroortay waxa wey lala jahri maayo tacawudkii isticaadadii ma sunna in lala yimaado waa sunno isticaadadii haddaba waa lala imaanayaa qofkii intuusan faatixadii bilaabin wuxuu ley acuudu billahi min ashaytaan الrajiim ilan mar kastoo qur'aan la akhrinayo isticaadadu waa sunno faida qara'ta alqur'aana fastacid biاllahi min الshayطaan الrajiim yuu ilahay laakiin ducaa liftitaax ayada lala imaan maayo ducaa liftitaax salaat اljanaaza lala imaan maayo wajahtu wajhi ladi fadra الsamaawaati walard xaniifa wma ana min almushrikiin yani salaat janaazada waxay ku dhisan tahay takhfiif marka ducaa liftitaaxna way sii dheeraynaysaa salaaddii sidaa darteed lala imaan maayo waayahay khilaafu اlasax wuxuu leeyahay waa lala imaanayaa iftitaaxi waa lala imaanaya takbiirada saddexaad markuu la yimaado wuxuu akrinayaa ducada meydkii uu ducaynaya wuxuu leeyahay allahuma hada cabdik ilaahayow kani wuxuu ahaa addoonkaagii wabnu cabdik addoonkaagii inankiisii buu ahaa ilaa akhirihi mualif markuu leeyahay ducaduna waa duco dheer oo imaam shaafici ka soo aroortay marka wuxuu leeyahay allahuma hada cabduk wabnu cabdik kharaja min rawxi dunya wa sacatiha ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت أكرم الأكرمين وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقي فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبه ولقي برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين ducadaas imaam shaafici wuxuu ka soo ururiyey aahaar iyo akhbaar kala duwan buu ka soo ururiyey asxaabtiisana way u bogeen ducadaas sidaa darteed bay noo soo arooriyeen nabigana waxaa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu yihi markuu salaatu janaasada u ducaynayey saxaabi ka mid a asxaabtiisa oo ku tukanayay salaada اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجي وقي فتنه القبر وعذاب النار صحابي حديث وريه oo عوف بن مالك الله ayaa wuxuu yiri nabi calayhi salaatu wasalaam markaan maqlay asagoo ducada ku ducaynaya cajiibka ah ayaa waxaan tamaniyey buu yiri inaan noqdo meydkaas si ducada nabiga calayhi salaam igu dhacdo waayahay wuxuu idhi ducada uu soo sheegay allahuma hada cabduk wabna cabdik waxaa laga horraysiinayaa ducadatan allahuma kfir lixayina wamayitina waaa'ibina washaahidina wasahiirina wakabiirina wadakrina wauntaana allahuma naxytu mina faxiya ala islam watwfitu mina fatawfa cala aliiman taas ayuu ku ducaynayaa buuri taasna waxay ku soo aroortay nabiga alayhi salatu salaam sida abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen weliba tirmidi wuxuu sii raaciyey allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu wuxuu idhi ilmaha yarka ah difliga waxaa loo jeeda yani wixii aan qaangaar ahayn intuu doonaba hale ekaado inan iyo inan wuxuu yahayba ducadan labaad wuu ugu ducaynaya allahuma kfir lixayina wamayitina washahidina ila akhirihi wuxuuna ugu darayaa ducada tan allaahuma ajcalhu ilaahu waxaad ka yeeshaa ilmaha faratan ceelaliyo macnaha yani wax ka sii horeynaya waalidkii oo markaa eh, yowm alqiyaama u shafaaco qaadaya ara aratan ilah waxa loo dhigtaa ceelaliyo liabweyhi labadiisi waalid wasalafan mid ka horeynaya oo usii diyaarinaya martiqaadkii jannada ilah oga dhig duran kayl oga dhig wcidatan waana oga dhig wactibaaran cibrqaadasho ilah oga dhig ay ku cibrqaataan wa shafiican mid erga u noqonaya ilah oga dhig waaqil bihi mawaasiinahum ilah miisaanadooda ku cusle waafriq sabra calaa quluubihima ilahu quluubtoodana waxaad ku shubtaa sabir ducadaas ilmihii lagu ducaynaya waad arkaysaa in ilmihii aan la dhihin allahuma kfir lahu laba dhihin ilmihii ha ilmuhu dembi maleba laakiin ducada dhammaan waxaa loo ducaynaya labadiisa waalid baa loo ducaynaya takbiirta afraad markuu la yimaado wuxuu akrinaya ducada allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu saasuu leeyahay allahuma allahyo laa taxrimna ilahu hanaga hoojinin ajrahu qofkaa dhintay ajirkiisa macnaha ajirka salaadda aan ku tukanay ilahu hanaga hoojinin ama ajra almusiibati bihi yani musiibada aan ugu qabsatay qofkaa naga dhintay ilahu ajirkiisa hanaga hoojinin maxaa yeele yani qof kasta oo muslima oo dhintay waxa weeye waa musiibo muslimiinta kale ku dhacday maxaa muslimiintu kaljasad alwaaxid weeyaan waa hal jir weeyaan marka qof muslima musiibada ku dhacda adigana way kugu dhacday marka haddaad ku ducaysato allahuma laa taxrimna ajrahu waxaa leeda ilah musiibadaa qofka muslimka aan ugu qabsatay geeridiisa ilahu hanagu hoojinin walaa taftinna bacdahu dabadiisna ilahu hana fidnaynin oo macaasi iyo waxa weeye wax aad eh, lagu cadhooto ilah hanagu fidnaynin walow takhallafa haddii uu la dib maro almuqtadi qofkii ku xidhanayay imaamka haddii uu takbiiraadkii ladib kala dib ama takbiirtii hadduu kala dib maro bilaa cudrin cudurdaar la'aan oo falam yukabir uusan kibaarin xataa kabar imaam imaamkiisa ilaa ka kibaarto ukhraa takbiir kale oon ahayn tii asagu la imaan rabay badalat way buraysaa salaatuhu salaadiisu wuxuu yidhi qofkii eh, imaamka salaatu janaasada ku xidhay haddii uu takbiirtii kala dib maro imaamkiisi imaamkiisii baa takbiiradii labaad la yimid asna lama imaan ilaa uu imaamkii takbiiradii saddexaad la yimaado oo fiirso hal takbiir baa udhaxaysa marka ayadaa salaadiisi way buraysaa salaadiisii hee way buraysaa haddii bilaa cudrin oo la dimaray yani asagoo wax cudurdaar aan lahayn wuxuu heli karay imaamkiisi markuu kibaarto inuu ka daba kibaarto saas ahayd sida saxda ah laakiin ninkani ma kibaaranin ilaa imaamkiisii uu takbiir la dhaafo tu kibaartay kadaba kibaaran waayo haddana takbiir kale la yimid marka salaadiisii way buraysaa laakiin bicudrin hadduu ku takhallufo maalan faatixadii asagoo akrinaya ayuu imaamkii takbiirta la yimid markaa de waa macduur markaa waa macduur imaamkiisi wuu daba soconaya wuxuu yidhi walow takhalafa haddii uu la dib maro almuqtadii qofkii ku xidhanayay maamuumkii haddii uu la dib maro oo imaamkiisi kala dib maro takbiirtii bilaa cudur cudurdaar la'aan falam yukabir uusan kibaarin xataa kabara imaam imaamkiisa low ka kibaarto ukhraa takbiir labaad oo kale batalat salaatuhu salaaddiisa way buraysaa wayukabiru lmasbuuqu qofkii masbuuqa ahaa wuu kibaaranayaa wayaqra'u alfaatixata faatixadii buu akrinayaa wain kaana alimaamu imaamka haba ku sugnaado fii hayrihaa yacni faatixada heyrkeedba haba ku sugnaade waayahay walow kabara alimaamu imaamkii hadduu kibaarto ukhraa takbiir kale qabla shuruucihi intuusan gudagelin masbuuqii fi lfaatixati faatixadii kabara maca wuu la kibaaranaya wasaqdat ilqiraatu qiraadiina wa ka dhacaysa wain kabaraha imaamkii hadduu takbiirtii la yimaado wa huwa masbuuqii oo fi lfaatixati faatixadii ku sugan tarakaha wuu iskaga tegayaa wa taabacahu wuuna raacaya imaamkiisii fil asax wejka asaxnimada badan waidaa sallama alimaam imaamkii hadduu salaamo naqsado tadaaraka almasbuuqu masbuuqii wuu soo haleeshanaya baaqi takbiiraati takbiiraatka kale biadkaariha maca adkaarihi adkaarteeda maceeda wa fii qowli qowlba wuxuu leeya laa tushtaradu ladkaaru adkaartii lama shardinayo halkan wuxuu ku tilmaamayaa masbuuqii axkaamtiisii qofkan waa qof imaamka aan la bilaabin salaata janaasadii oo dib ka soo haleelay qofka asaga ah markuu xidho horta salaad janaasadii faatixadii buu akrinaya xataa hadduu imaamkii faatixada usan akrinaynin oo ku jiro maalan salliga nabiga alayh slam ama ducadii ku jiro takbiirtii labaad ama takbiirtii saddexaad wixii ka dambeeyey buu ku sugan yahay asagoo faatixada usan akrinaya markuu kibaarto allahu akbar u dhaho masbuuqan wuxuu akrinayaa faatixadii waaya imaamkii haddii uu kibaarto takbiir kale isaga oo faatixadii weli aan guda gelin sidaadu u kibaartayba imaamkii takbiirta kale ku xigtay ayuu la yimi imaamkii la kibaaranaya faatixadiina way ka dhacaysaa faatixadiina he way ka dhacaysaa waxay la mid tahay sida qofkii masbuuq ah ee soo haleen imaamkii isagoo weli aan rukuucin markuu sidaa ugu xidhay imaamkii uu rukuucay faatixadii way ka dhacaysa imamkiisu la rukuucaya taasuu la mid yahay marka marka takbiiradan waxay taagan tahay maqaamkii ragcadda oo kale waaya haddii uu imaamkii uu kibaarto takbiiradii labaad yani takbiiradii uu kusoo haleelmaya tii kale ku xigtay ayuu la yimi asagoo faatixadii ku dhex jira marka faatixadii wuu bilaabay masbuuqii wuu guda galay laakiin faatixadii asagoo dhammaystirin ayuu imaamkii takbiiro kale ayuu la yimid wuu iskaga tegayaa faatixadii halkaasu kaga tegayaa imaamkuuna raacaya faatixadiina way ka dhacaysa wuxuu la mid yahay sida masbuuq soo haleelay imaamkiisaoo taagan oo imaamka ku xidhay dabeetna asagoo faatixadii aan dhammaynin imaamkii uu rukuucay markuu faatixada bilaabay saddexda mar inaga imaamkii uu rukuucay markaa wuu la rukuucay imaamkiisii faatixadii intii kalena imaamkii baa ka xambaaray kana saasoo kale wey waayahay haddaba qofkan masbuuqa ah ee takbiiraadkii qaar ka mid ah ay dhaafeen ee dib ka soo helay imaamka imaamkii markii uu salaadii ka baxo muxuu samaynay asagu intii u laabnay takbiiraadkii ayuu la imaanaya tadaaraka baaqi takbiiraat yani wuxuu la imaanaya takbiiraadkii intii u harsanayd maalan haddii hal takbiir u harsanayd hadday laba u harsanayd ayuu la imaanaya adkaartii ka dambaysana u akrinaya hadday saliga nabiga alayh salatu slam ay ahayd haddii ducadii meydka loo ducaynaya ahayd wuu la imaanaya qowl baa wuxuu leeyahay takbiiraadkii oo khali ah ayuunbuu la imaanaya wax adkaar akrin maayo saliga nabigeena alay slam akrin maayo ducana akrin maayo oo waayo wuxuu leeyahay tamyiidkii waa la qaadaya markiiba loo kaadinahayo qofka lala suginaayo markii imaamku uu salaada ka baxo markiiba meydka waa la qaadaya marka haduu dha qofkan salliga nabigaan akhrina alayhi salatu wasalaam dabeetana haddana waa ducayn doonaa meel cidlo u ducayn doonaa yani meydkii oo la qaaday ayuu meel cidlo ah salligaa nabiga alay slam ducada ku akhrin doonaa marka sidaa saxdaa laakiin waa sidaa hore ducadu way gaaraysaa way ka daba tegaysaa dhib male hadii la qaaday xataa ducadu meel cidlaa ah dhici mayso wuxuu yidhi wyukbir masbuqu masbuqii wuu kibaaranaya wayaqra'u alfaatixata faatixadii buu akrinaya wain kaana alimaam imaamka haba ku sugnaaday fii hayriha faatixada heyrkeeda walow kabara imaam imaamka hadduu kibaarto ukhraa takbiiro kale qabla shuruuci intuusan gudagelin ka hor fi lfaatixati faatixadii kabara maca wuu la kibaaranaya masbuqii wasaqadat ilqira'atu qiraadina way dhacaysaa wain kabaraha haddii uu kibaarto imaamkii wahuwa masbuuqii oo fi lfaatixati faatixadii ku sugan tarakahaa wuu iskaga tegaya wataabaca wuuna raacayaa imaamkiisii fil asaxis wejka asaxnimada badan waidaa salama imaamumki hadduu salaamo naqsado tadaaraka almasbuuqu masbuuqi wuu soo haleeshanaya baaqi takbiiraati takbiiraatkii u laabnaa biadkaariha maca adkaari adkaarteeda maceeda wa fii qowli qowl ba wuxuu le la tushtaradu adkaar adkaarti lama shardinayo wa yushtaradu waxaa la shardiyaa shuruudu salaati salaada shuruudeedii ayaa loo shardiyaa janaasadii ila ljamacati jamaacadii looma shardiyo wayasqudu farduha faradkeedi wuxuu ku dhacayaa biwaaxidin qof keliya waqiila waxaa la yidhi yajibu itnaani laba qof baa waajiba waqiila waxaa la yidhi talaatatu saddex baa waajiba waqiila waxa arbacatun afar baa waajiba walaa yasqudu binisaai faradkii ku dhici maayo dumarkii wahunaaka rijaalu rag ayadoo halka ay joogaan fil asaxi wejkaa saxnimada badan waaya wuxuu ku yidhi salaada janaasada shuruuddeedu waa shuruudda salaadaha kale shuruuddii loo shardinaya maayado loo shardinaya oo ahaa satru lcawra cawradii qofki inuu asturo istiqbaalu lqibla qibladii inuu qaabilo addahaara inuu ka daahir yahay xajadkii iyo najiskiiba wixii salaadaha kale loo shardinayay ayaa ayadna loo shardinaya allaahumma dukhuulu lwaqt unbaa halkan jiranoo de iyado wati male wati doono waa la tukan karaa iyada laakiin waxay la dheer tahay shuruud salaadaha kale aysan lahayn shuruuddaasna dibuu mualif ka sheegi doona waxaa ka mid ah shuruuddaas in e, maydhigii laga horreysiiyo salaaddii yani meydkii asagoo la maydhin laguma tukan karo meydkii asagoo la maydhin laguma tukan karo marka hore waa in la maydhaa kadib ayaa lagu tukan karaa jamaacaadku shardi oo ma aha keli keli waa lagu tukan karaa janaasadii jamacna waa lagu tukan karaa jamacna waa lagu tukan karaa keli kelina waa lagu tukan karaa laakiin waxaa fadli badan jamca nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam ma min rajuli muslimi yamuutu fayaquumu calى jinaazati arbacuuna rajula la yushrikuuna biاllahi shayئa ila shafacahum اllahu fiihi rawahu muslim ma jiro qof muslim ah oo dhimanaya dabeetana janaasadiisu ay u istaagayaan afartan nin oon ilahay u shirk yeelin manaa afartan qof oo muslim ah ay ku tukanayaan ilaa ilaahay subxaanau wa tacaala ergadooda ugu aqbalaa xadiiska wuxuu tilmaamayaa salaad janaazada inay tahay ergo loo ergeynayo yani qofka meydka ilahay loogu ergeynayo afartan in haddaba hadday ku tukato ilahay ergadooda u aqbalaa buuri nabigu alayhi salatu salam saa faraha badan in tukado ayaa fadli badan faradka salaad janaazada wuxuu ku dhacayaa hal qof keliya hal qof hadduu ku tukado hal nin faradka u dhacay fardu kifaayihiisa ninkaasu ku dhacaya hadduu doono ninkaasi yuusan qaangaarba ahaan ilmo yar oo mumayis ah isagii hadduu ku tukado fardukifaayihii wuu ku dhacaya qowl kale wuxuu leeyahay waxaa waajib ah laba nin inay ku tukadaan maxaa yeelay jamaacada waxaa u yar labo qowl kale wuxuu leeyahay saddex ayaa u yar inay ku tukadaan oo fardi ku dhacayo maxaa yeel nabig wuxu uhi alay sl slam salluu calaa man qaala laa ilaha illa allah jamcan waxaa u yar saddex qowl kale afraad baa wuxuu leeyahay afar baa shardi ah yacni waxaa fardu kifaayo ku dhacayo waa afar qowlkaa dambe usii daciifsan maxaa daliilba looba hayo wuxuu yihi mualifku dumar keligood ma ku tukan karaa iyadoo rag la helay oo fardukifaayada dumar keliya ma ku dhacaya maya kuma dhacayo iyadoo rag la helayay dumar janaasadii keligood kuma tukan karaan yani fardukifaayihii dumar keligood kuma dhacayo iyadoo rag ay meesha joogaan hadduu doono ilmo yar oo mudmayiis haba jooge maxaa yeele bay dhaheen culammadu ragga ayaa oga mudan cibaadada dumarka manaa ayaga uga ahlisan uga akmalsan waad ogtihiin raggu waxyaaba badan oo cibaadaad oo lagu waajibiya jira oon dumarka lagu waajibiya sida jumcadii iyo jamaacaadkii iyo jihaadkii sidoo kale raggu dee had iyo jeer yani cibaadaadki waa laga rabaa soonkii iyo salaaddii mar kasta way la imaanayaan lakin dumarka xaalad badanoo waxaa jira maaratay markay xaydka ku jiraan iyo markay nifaas ku jiraan salaaddii iyo soonkii toona la imaan mahayaan waa ku nabig yiri ala sl ma ra'aytu min naaqisaati caqli wadiinin adhaba lilubbi rajuli xaazim in ixdaa kun marka raggaa ka kaamilsan agga cibaadada raggaa dumarka ka kaamilsan sidaa darteed ducadana ayagaa uga dhow ducadooda in la ajiibo ayagaa uga dhow bay dhaheen marka fardu kifaayo ku dhici dumarkii ayagoo la helaya rag maslada khilaaf baa jira khilaaf alasax wuxuu leeyahay dumarka ku dhacayaa fardu kifaayihii maxaa yeelay salaadooda wayna asaxaysaa jadacadoodana way asaxaysaa wuxuu yidhi wayusallaa waa lagu tukanayaa cala alghaa'ibi qofkii ka maqnaa maydkii beledka ka maqnaa ee meel ka baxsan beledkii ku dhintay waa lagu tukan karaa salaat اlghaa'ib wayajibu waxaa waajiba taqdiimuhaa salaada haa'ibka in laga horreysiiyo cala dafni aaskii maydkaa la aasayey wa tasixu wayna asaxaysaa bacdahu aaska kadib way asaxaysaa wal asaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye takhsiisu sixati asixitaanka in lagu biman qof kaana ahaa min ahli fardihaa salaada janaasada ahli faradkeeda ka mid ahaa waktalmowti wakhtiga oo qofkaa dhimanayay walaa yusallaa lagu tukan mahayo calaa qabri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bixaal qabriga nabiga calayhi sinaba lagu tukan maayo wuxuu yidhi salaatulhaa'ib yani qofkii haddii uu ku dhinto meel ka baxsan beledkii salaatulhaa'ib waa lagu tukan karaa way bannaanta in tukado waaya maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu salaam najaashi maalintii uu dhintay wuxuu ahaa melik alxabasha maalintii uu geeriyooday najaashi muslimna wuu ahaa ayaa maliku jibriil baa nabiga alayh sla slam usoo sheegay waxyo uu sheegay dabeetana nabig alay slam asxaabtii wuu la wadaagay arrinkii u sheegay dabeetana masalihiibuu nabigu u baxayoo wuxuu ku tukayay salaat ljanaaza oo salaat lhaa'ib ah nabigu wuxuu joogay madiina najaashina wuxuu ku dhintay fii ardi alxabasha markaa qofkii eh, maydka ahaa hadday doonto masaafadu ku dhintay haba dhawaato hadduu maalan ku dhintay gabilay ama halleeyo oo kale hadduu ku dhintay waa lagu tukan karaa salaat lqaa'im laakiin waxaa kaa baxaysa haddii uu beledka dhexdiisa ku dhintay hadduu doono beledku haba weynaadee maalan eh, magaalada hargeysa koonaheedaa shishuu ku dhintay adna koonaha ushayaad joogtaa aad baad u kala fogti dad ado waan u bixi qofkii waxa laga yaaba saacadda dhexda kusi jirto faazacmadda kusi jirto markaa kuma banaan inaad salaat ku tukato waa inaad janaasada xaadirtaa haddaad rabto ku tukato haddii kale kuma tukan kartid salaat alqaa'ib salaat alqaa'ib waxay khaas ku tahay wixii beled ka maqan saa darteed malifku yidhaha wayusalla cala alqaa'ibi can ilbaled taasaa shardi ah waayahay laakiin qofkii ay u suuro weyda soo xaadiro janaasadii maalan xabsi ku jira aabihii baa dhintay xabsi ku jira mana soo bixi karo salaat ku tukan karaa sidaas saxiixa madhabkeenu uu tilmaamayo salaatulhaayibkaas waxaa laga horraysiinayaa aaskii aaskii baa laga horraysiinaya maydhigana waa laga dambaysiinayaa aaskana waa laga dambaysiin karaa haddii la doono way asaxaysaa in laga dambaysiiyo sida saxiixayn ku sugan maxay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay gabadh masaajidka xaaqi jirtay oo masaajidka nadiifin jirtay inay dhimatay habeenni bay dhimatay dabeetna nabig alay slam looma sheegin dabeetana maalinta dambe ayuu nabigu tagay wuxuu hi away gabadhii masaajidka nadiifin jirtay riwaayadka qaarna waxay tilmaamay inuu nin ahaa nin madow inuu ahaa dabeetana waxay dhih ya rasuulallah wuu dhintay habeennimuu dhintay inaan ku iscaajinana waan kahanay oon wakhtigaa kusoo toosinno markaasuu nabig alay sl arrinkii ka xumaaday xabaashii waa la tusay dabeetana nabig wuxuu ku tukaday eh, qabrigii ayuu ku dul tukaday waayo marka way bannaantay markii la aasa kadib in lagu tukado eh, qofkii wuxuu ihi mualifku walaصxu takhsiisu صxati biman kana min ahli fardiha waqt اlmowt masaladan u fiirsada masale daqiiqa macnaa qofkii dhintay wakti hore salaat اlghaa'ib buu ku tukan karaa maalan awowgaa owgaa hore dhintay salaat اlghaa'ib buu ku tukan kartaa aabbaha oo saman hore dhintay qof aad jeclayd oo waa hore lagu sheegay inu dhintay ma ku tukan kartaa salaat اlghaa'ib masaladaas daabit bay leedahay wax furan ma aha saa darteed mualifku wuxuu yihi sixadu waxay khaas ku tahay qofkii salaata janaasadan ka ahaa dadka ay fardukifaayaha u tahay wakhtigii qofkaasi u dhintay wakhtiga u dhintay dadkii ay fardukifaayo u ahayd unbaa salaatulhaa'ib ku tukan kara haddaan si kale u dhigno waxaa weeye haddii maalan qofkan markuu dhimanayay u ahaa qof qaangaad ah baaliq ah, oo caaqil ah markii qofkan uu dhimanayay uu ku tukan kara laakiin haddii uusan qaangaad ahayn wakhtiguu dhimanayay qofkan salaatulhaa'ib kuma tukan karo maalan qofkan ilmo yar buu ahaa oo qaangaadh ahayn markii uu qaangaadha loo sheegay aabihii inuu dhintay markaas kuma tukan karo salaatul haa'ib kuma tukan karo maxaa yeele ahlulfard ma ahayn markii uu aabbihii dhimanayay waayahay qabriga nabiga alayhi salatu wasalaam ma lagu tukan karaa salaatulhaa'ib ama si walma lagu tukan karaa xataa qofkii goobjoogka ah oo halkaa taga laguma tukan karo qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam sinaba lagu tukan karo waayahay maxaa yeele arrinkaas ma soo arorin taabiiinti iyo taabic taabiciinti iyo salafkii arrinkaas kama sugnaanin wallahu aclam wuxuu yihi yusalla waxaa lagu tukanaya cala alghaa'ibi qofkii ka maqan cani lbaledi beledkii wayajib waxaa waajiba taqdiimuha in lagu horreysiiya salaadaas haa'ibka lagu tukanaya cala dafni aaski wa tasix way asaxaysaa bacdahu aaski kadib walasaxu wejka asaxnimada badan waxa wey takhsiisu sixati sixadii in lagu khaas yeelayo lagu gaar yeelayo liman qof kaana ahaa min ahli fardihaa salaatu janaasada ahli faradkeeda ka mid ahaa waqta almowtigu waqtigii geerida qofkaasi uu dhimanayay walaa yusalla lagu tukan maayo calaa qabri rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam qabriga nabiga bixaalin sinaba wallahu tacala aclam wsala allah wslm ala nabina